بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث الثالث والعشhرون عن أbي qتاadة رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم nabigu wuxuu yihi في الhirati bisada wuxuu ka yihi mukulaasha nabigu wuxuu ka yihi inahaa hiradu laysat binajasin nijaaso ma aha innahaa min altawaafiina calaykum iyadu waxay ka mid tahay kuwa lab ee idinku dul wareegaysta yacni idinla nool iyo watawaafaat kuwa dhadig ee idinla nool ayay ka mid tahay rawaahu maalik wa axmed wa ahlu sunan alarbac haadaa xadiidun xadiidkani waa xadiid haada alxadiidu xadiidkan muxtawin wuxuu ka kooban yahay calaa aslayni laba asal axaduhumaa labadaas midkood wuxuu yahay anna almashaqata dhibaatada culayska tajlibu waxay soo jeedaa adtaysiira fududayn wixii dadku ay ku dhibaatoonayaan shareecadu way fududaydaa wadaalika aslun kaasna waa asal weyn oo min usuuli shariicati shareecada usuusheeda ka mid ah waana qaacido fiqhi ah min jumlatihi asalkaas jumladiisa waxyaabaha soo hoosgela waxaa ka mid ah ana haadihi alashyaa ashyaadan allatii yashuqu taxarusu minhaa oo ay adag tahay in layska ilaaliyo طaahiratun waa طaahir laa yajibu guslu maa baasharat bifiiha waajib ma aha in la dhaqo wixii afkeeda ay kula mubaasharooto oo afkeeda ay ku taabato ow yadiha ama gacanteeda ay ku taabato ow rijliha ama lugteeda liannahu callala daalika maxaa yeelay طahaaradaas nabigu wuxuu ku cileeyey inaan la dhaqayn nabigu wuxuu ku cileeyey biqowlihi inaha min aلطawaafiina calaykum الطawaafaat kamaa abaaxa sida shaaricu uu u baneeyey alistijmaara fi maxali اlkhaariji min asabiileyn labada wado wixii ka soo baxa oo kaadi iyo saxaro ah meeshooda haddii ay joogaan qofku inuu dhagxaan iyo wixii la mid ah uu ku istijoodo laakiin waxaa laga maarmaana saxaradaas inaysan maxalkaasi aysan dhaafin ama kaadidu aysan maxalkeeda aysan dhaafin oo tusaale ahaan haddii lugta ay gaarto qofku istijmaar iyo istinjaa laga yeeli maayo dhagax inuu ku istijoodo markaas waxaa lagama maarmaan ah inuu dhaqo laakiin intaba maxalkeed ay joogto waxaa loo ogol yahay dhagaxaan iyo wixii la mida qofku inuu isticmaalo ayaa loo ogol yahay wamasxa maa asaabathu najaasa iyo sida uu shaaricu u banneeyey nijaasadu waxay asiibtay in la masaxo min annaclayni labada lugood laga masaxo iyo walkhufayni labada khuf wa asfali thawbi marada qaybteeda hoose wa cufiya sida loo cafiyo can yasiiri tiini shawaaric najis waddooyinka dhooqadeeda nijaasada ah middeeda yar sida loo cafiyey oo tusaale ahaan dumarka ah dharkooda looga cafiyey wa ubiixa damu lbaaqi fi laxmi walcuruq bacda dami lmasfuux dhiigga masfuuxa ah ee neefka marka la qalo soo booda dhiiggaas markuu dhammaado kadib dhiigga yaryarka ah ee ku hara xididada iyo hilibka iyo sida shaaricu u banneeyey wa ubiixa maa asaabahu famulkalbi min asayd sida loo banneeyey eyga lagu ugaarto ugaarta marka uu soo qabto ilan afkiisuu ku qabanaahe meeshaas afkiisu uu gaaray sida loo banneeyey oo aan la dhihin hala jaro wamaa ashbaha daalika iyo intaas wixii u eg mima yajmachu cilat waaxida oo hal cilo ay kulmine wahiya ciladaas waxay tahy almashaqa athaani asalka labaad wuxuu yihi ana alhirata mukulaasha bisada iyo wamaa duunaha fi lkhilqati iyo wixii ayada ka yar abuur ahaan kalfaarati wanaxwihaa sida dooliga iyo wixii la mid ah طaahiratun waa طaahir fi lxayaati nolosha dhexdeeda waa طaahir laa yanjusu maa baasharatu min طacaam wixii ay taabato oo raashin ah nijaas ma aha iyo wa sharaabin iyo cabitaan iyo wa hiyaabin iyo dhar iyo wagayrihaa wixii soo raaca walidaalika saas daraaddeed qaala asxaabuna asxaabteena waxay dhaheen asxaabta uu sheega waa xanaabilade alxayawaanaatu xayawaanaatku aqsaamun khamsa waa shan nooc axaduhaa aqsaamtaas shantaa midkood wuxuu yahay najasun xayan wamayitan hadduu nool yahayna waa nijaas hadduu dhintana waa nijaas fii daatihi daatadiisa iyo wa ajzaa'ihi qaybihiisa wixii asaga ka go wa fadalaatihi iyo wixii asaga ka soo baxa saxaradii iyo kaadii wixii la mid ah wadaalika kalkilaabi waa sida eeyahoo kale iyo wasibaaci kullihaa iyo dugaagga oo dhan walkhinziir iyo doofaarka iyo athaani midka labaad maa kaana daahiran fi lxayaa intuu nool yahay waa daahir najasan bacda almamaah laakiin hadduu dhinto waa nijaas wadalika kalhirati wamaa duunaha fi lkhilqa waa sida mukulaasha iyo wixii ayadaa abuurahaanka yar walaa tuxiluhu dakaa gowraca la gowracana xalaalayn maayo oo mukulaasha haddii la gowraco hilibkeedii xalaal noqon maayo walaa gayruhaa dakaa keyrkeedna xalaalayn maayo athaaliثu maa kaana طaahiran fi lxayaa waa shay طaahira intuu nool yahay wa bacda almama hadduu dhintana waa طaahir walaakinahu laa yaxilu akluhu laakiin cunitaankiisu xalaal maaha wadalika kalxasharaat waa sida xasharaadka alatii laa dama lahaa saa'il oo aan lahayn dhiig socda oo duqsigii ay ka mid yihiin hadduu nool yahana waa طaahir haddii uu dhintona waa طaahir sababtoo ah dhiig ka dureersan maayo dhiig dureersada ma laha laakiin cunitaankiisu haddana ma banaana alraabicu maa kaana daahiran fi lxayaa waa wax daahira intuu nool yahay wa bacda dakaa haddii la qalana daahiruu noqonaa laakiin hadduu iska dhinto meyd uu noqdo najisuu noqonaa wadaalika kalxayawaanaati almubaax akluhaa waa xayawaanaadka cunitaankooda la baneeyey hilibkooda in la cuni karo haddii la qalo ka bahiimati alancaami wa naxwihaa sida bahiimatu lancaamka oo lo-da iyo geeli ariga ah alkhaamisu maa kaana daahiran fi lxayaati wa bacda almamaa waa shay daahira hadduu nool yahay hadduu dhinto dukiya am lam yudaka ama hala gowraco am yaan la gowracin wahuwa xalaalun waana xalaal wadalika xayawaanaati اlbaxri kuliha waljaraad waa xayawaanaadka noolaha badda ku jira dhammaanteed iyo ayaxa wاstadla kahiiru min ahli اlcilmi bqowlihi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam in badan oo ahlucilmiga ka mida waxay u deliishadeen nabiga hadalkiisu uu yihi inahaa min aطawaafiina calaykum aطawaafaat waxay u deliishadeen biطahaarati sibyaan caruurta inay daahir yihiin yar yarka ah wa طahaarati afwaahihim iyo afkooda inuu daahir yahay walow bacda maa asaabata najaasatu afkooda nijaasadu markay asiibto kadibba ha ahaatee allaha ka dhige wa kadalika طahaaratu riiqi اlximaar sababtoo ah waxay leeyihiin caruurtaas yaryarka in la iska ilaaliyo aaday u adagtay dadkuna aad bay u jecel yihiin caruurtaas yaryarka inay xambaaraan haddii marka waa nijaas la yihaahdo in laga taxaruso waxay leeyihiin aaday u adag tahay wa kadalika waxaa la mida طahaaratu riiqi اlximaari wاlbaqli dameerka iyo baqasha candhuuftooda waa la miday leeyihiin waa daahir wa caraqihi iyo dhididkiisa wa shacarihi iyo duftiisa wayna mashaqatu اlhiri mukulaasha mashaqadeedu xaggee bay ka joogtaa min mashaqati اlximaari wاlbaqli dameerka iyo baqasha ah, dhibkooda xaggeebaa dhibkeedu uu ka joogaa wuxuu leeyahay sida ay u adag tahay in mukulaasha looga taxaruso sidaa si ka daran bay u adag tahay dameerka iyo baqasha in looga taxaruso sababtoo ah inta lala nool yahay dameerka iyo baqasha oo loo baahan yahay baa ka badan mukulaashuu leeyahay haddii marka mukulaashii la yidhi inahaa min aطawaafiina calaykum wاطawaafaat nijaaso ma dameerkii iyo baqashiina wuxuu le waa min baabin owlaa sababtoo ah waa la fuulaa oo waa lagu shaqaystaa oo aad bay dadku ugu baahan yihiin uu leeyahay sababtoo ah aad baa loogu baahan yahay uu leeyahay dameerka iyo baqasha wayadullu calayhi waxaana tusinaya warkaas annahu sala allahu alayhi wacala ali wasalam nabigu kaana yarkabuhumaa dameerka iyo baqasha waa fuuli jiray huwa wa asxaabuhu asagii saxaabadiisa walam yakunuu yatawaqawna minha maa dakarna waxa aan soo sheegnay oo dhididkoodii iyo duftooda iyo iskama aysan ilaalin jirin waa nijaas ma aysan dhihi jirin waana war sax ah wa hada wa sawaab wa ama qowluhu salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam hadalka nebigu uu yihi fii luxuumi اlxamiiri yowma khaybar maalintii khaybar hilibka dameeraha hadalka nebigu uu ka yihi inahaa rijsun ay laxmuhaa rijsun wuxuu la jeedaa hilibkeedu waa rijsi najasun waa nijaas xaraamun waa xaaraan akluhu cunitaanki saasuu ka wadaa wa amaa riiquhaa wa caraquhaa wa shacaruhaa candhuufteeda iyo dhididkeeda iyo dufteeda falam yanha canhu nabigu ma uusan reebin salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam walam yatawaqahu nabiguna iskama uusan ilaalin salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam wa ama alkilaabu eeyaha miya fainahu salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam amara wuxuu amray biqusli maa walaqad fiihi wixii carabka ay gelido in la dhaqo sabca maraatin toddoba mar ixdaahuna toddobadaas mid ka mid ahna bituraabi cara ay la socoto wallaahu aclam